alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wclى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray aladkaar bacda salaami min asalaa digrigii toddobaad ayuu halkan sheekhu inoogu soo qaadanayaa wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiitu biyadihi lkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudsha ila allahu alla mooyane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu heluma sugnaanin lahu lmulku milkii isaga iyo lahaansha ilaahay iyo boqortinima isaga ayay u sugnaatay walahu alxamdu mahadina isaga ayay u sugnaatay yuxyii ilaahay isagaa noolayn ciduu noolayni wayumiitu isaga ayaa dili biyadihi اlkhayru gacantiisa ayaa khayrku uu ku jiraa wa huwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun waa mid awoodo oo kara cashra maraatin toban jeer buu odhan bacda salaati اlmaqribi waاsubxi salaada maqrib iyo salaada subax dabadeed ayuu odhanayaa arrintan waxaa warinayaa imaamu tirmidi oo isagu salaada subaxuun sheegay in la akhrinayo waxaa kale oo warinaya imaamu axmed ayaa isaguna warinaya oo imaamu tirmidi markaa abidar alkhafaari ayuu ka warinayaa imaamu axmed baa isaguna warinaya oo salaada maqribiya salaada subax dabadeedba in la odhanayo ayuu isaguna tilmaamayay waana xadiid markaa xasanu ligayrihi lagu tilmaamay weeyaan derajadiisu waxaanu markaa xadiidkaasi tilmaamayey oo nebigu lafdiga tirmidi ahaa ee abadar naga warinayo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu uhi man qaala fii duburi salaati اlfajri salaada subax dabadeedkaydha wawa haani rijlayhi qabla an yatakalam isagoo bimacnaa lugihiisu laaban yihiin oo sidii uu salaada kaga baxay ku sugan inta aanu hadlin laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyii wa yumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir toban jeerka yidhaahdaa kutiba low cashru xasanaatin toban xasanaad loo qori wa muxyad canhu cashru sayi'aatin toban dembi ayaa laga tirayaa warufica lahu cashru darajaatin toban derajana kor baa loogu qaadayaa wa kaana yowmahu daalika fii xirsi min kulli makruuh maalintaana xirsi iyo dhufays buu kaga jiraa wax alliyaaliyo wax kastoo makruuha uu dhibsanayo wa xirsin min ashaydaani shaydaankana ilaalin buu kaga sugnaanaya waa laga ilaalinayaa walam yenbagi lidenbin an yudrikahu fii dalika ila shirku billah dembina uma habboona oo suurtagal ma aha inuu yacnii halaago oo uu baabi'iyo dembina uma haboono oo ma baabi'inayo ma halaagayo ilaa shirki mooyaane macnaha dembi waxyeelaynaya oo aan ahayni shirki ma jiro in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaasay markaa ka imaamu axmedna uu tilmaamayaa isagoo markaa isagu ku daraya cashra maraatin bacda salaati الصubxi wa cashra maraatin bacda salaati اlmaqribi faina kula waaxidi minhuna tugtabu cashru xasanaatin wa tuxadu cashru sayi-aatin addoon markaa min waladi ismaaciil oo mid xoreeyo oo kale ayuu noqonaya dembi soo gaarayaana ma jiro shirki mooyaane waana markaas lagu ilaalinaya shaydaan kasta iyo wax kastoo markaa dhibay riwaayada markaa tabaraaniguna iyaduna sidaasoo kale ayay tilmaamaysaa dee waana towxiidka ad arkaysa oo meel kasta oo lasoo qaado diinteenu waa towxiidka iyo keliyeelkeesa walaqad bacadnaa fi kulli aayaddii qur-aanka ahayd yacnii ummad kasta rasuul baanu dee an icbud allaha wajtanibu taaquut waxaa loogu dayay keliga alla in la caabudo wax kastoo ilaahay sokadiiya la caabudana laga dheeraado marka laa ilaaha alle xaq lagu caabudaa ma jir ila allahu alla mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu weheluma sugnaanin lahu lmulk milki iyo lahaansho ilaahay isaga ayuu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina isaga ayay alla u sugnaatay yuxyii wa yumiid ilaahay kala keliyoobay waaye noolaynta iyo diliddaba naf dhiman kartaa ma jiro asagoo aan bikayr sabab ilaahay ayaa idmay wuxuu doonaa khalqigiisa ilaahay waa noolaynaya wuxuu doonaa markaa ilaahay waa dilaya markuu ajashiisii uu gaaro biyadihi alkhayru ilaahay gacantiisa ayaa khayr oo dhami uu ku jiraa khayr iyo sharba markaa waa ku jiraa laakiin inta badan khayrkunbaa ilaahay loo nisbeeyo sharka looma nisbeeyo washaru laysa ilayka waa taynu soo maraynay هو على kulli shayin wax kastana qadiiru waa mid awooda cashara maraatin bacda salaati lmaqribi wasubxi ayuu markaas odhanayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dee dikrigani kooban fadliga iyo qiimaha uu leeyahay salaada subax iyo salaada maqrib dabadii diintuna waa itibaac ma odhanaysid shantaba salaadoodba waan odhanaya may shanta salaadoodba nebi maxamed kuma jiraynin waa salaada subax iyo salaada maqribu casar dabadiina odhan maysid duhur dabadiina odhan maysid cishaai dabadiina odhan maysid haddaad si mudlaqa xilliyo aan go-nayn adigu aad iska akhrisanaysa laguma hayso laakiin meel ku gaaryeelideeda waxaad ku gaaryeelaysaa maqrib iyo iyo iyo subax oo nebi maxamed sala allah alay slam ku gaaryeelay haddaad tiraa duhur dabadi baan akriya waa lagugu haysa waxa lagu leeya yaa kuuli ku gaarayaal duhur ilaa nebi maxamed kaba sugnaanin wixii markaa haddii aad nebi maxamed ku raaci weydo adoo khayr ku doonaya aad khayr ku helaynin bal dembi kaa raacayaayo dee sunno khilaafideed bay noqonaysaa waana fadli ilaahay oo cidduu doono ilaahay uu siiyo bal u fiirso yacni waxaa lagu helayaa shan qaniimo toban xasanaa lagu qorayaa qaniimada labaad toban dembi baa lagaa tirayaa qaniimada saddexaad toban darajaa lagu kor yeelaya riwaaya qaar waxay tilmaamayaan toban qoorood qof xoreeya addoommada kalaad noqonaysa dembi yacni wax ku yaalaynayo oon shirki ahayni ma jiro shaydaanka iyo wax kastoo ku dhibaya ayaa laga ilaalinaya wax kasta oo makruuhabaa laga ilaalinaya waa toddoba qaniimo oo digrigaa yaree fudud aada ku helaysaa ilaahay hayna waafajiyo waafajinta ilaahay unbay ka tahay yacni waana tii dee ah allahuma cin calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadka ilaahay baa la yidhi ilaahu igu kaalmay waafaji baa la yidhaha dee inaad xisnu muslimkaa jeebadda ku haysato oo aada mar walba la soo baxdo xaalad kastood ku sugan tahay ayaa markaa waxyaalaha kuu caawinayana markaa ka mid ah. xaaladka markaad salaada ka baxdo la soo bax oo markaad markaa aroortii la soo bax oo garabtii la soo bax oo xilli walba la soo baxo hayso oo markaa masaajidka soo gelaysa la soo bax xilli walba la soo bax waxaa kaloo ka mid ah allahuma inii as'aluka ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa cilman naafican cilmi naafic ahoo waxtara wa risqan tayiban risqi wanaagsan ayaan ku weydiisanayaa wa camalan mutaqabala camal la aqbalayna ilaahayo waan ku weydiisanayaa bacda salaami min salaati اlfajri salaada subax marka aad ka salaamo naqsato ayaa taana aada odhanaysaa tan waxaa warinayaa ibnu maaja ayaa xadiidkan warinaya oo uu ka sugnaaday waana xadiid saxiixa saxaabiga laga warinayana waa saxaabiyaddii umu salama waxay leedahay anna nabiya sala allahu alay slam kaana yaquulu nebi maxamed waxaa mid yidhahdaa idaa salla subxa xiina yusalli markuu salaam naqsado ilaa way ogaanaysaayo dikrigana nebigu kor ayuu ku qaadi jiro waa laga maqli jiray ilaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dee mucallim buu ahaa ma xanshaashiqi jirina wuxuu akrinaya wuu maqashin jiray si looga qaado dee ragga iyo dumarkuna masaajiga way ku wada tukan jireen oo sataaradina uma dhexaynin ragguna xagga horeay ku tukan jireen dumarkuna xagga dambey ku tukan jireen waa la ismaqlayay masjidkuna ma weynayn marka wuxu uhi allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan طayiba wa camalan mutaqabalaa ayuu odhanayay salaada subaxdabadii odhanaya allaahuma ya allow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisay cilman naafican cilmi naafica oo nafci iyo waxtar leh wa risqan طayiban ilaahu risqi wanaagsan oo naafic yacni xalaal ah wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalay cilmiga naafici waa cilmi aniguna aan ku dhaqmo dadkana aan sii gaadhsiiyo risiqa ayibkayna waa risiqa xalaasha ah in shubha iyo xaaraan iyo wax kala toona aanay ku jirin wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalay ilaahayow iga aqbal leannu aqbaliddu yacni ilaahay bay ku xidhan tahay ilaahayow wixii markaa nuqsaanahee camalkaiga ku jirtana ilaahayow adigu ii kabo ii buuxiyo ilaahayow iga aqbal adaa aqbale dee camalka la aqbalayaana waa inuu khaalis iyo camal ilahay dartii loo qabtay waa inuu yahay camal sawaabo shareecadii nabiga sala allah alay slm waafaqsanna waa inuu yahay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in dikrigani uu yahay mid sunno ah salaada subax marka laga baxo waad iska akhrisan kartaa waad ku ducaysan kartaa laakiin salaadaha dabadooda waxaad ku gaar yeelaysaa uun waxa weeye bacda salaati subax markaad ka baxdo oo adkaarda salaada subax gaar u leeday iyo qaar yacni waa tiinu soo maray maqrib iyo subax ay leeyihiin iyo kuwo caam ah oo salaad waliba ay leedahay muxuu tilmaamay markaa xadiidkuu nebi maxamed weydiisan jiray allahuma inii as'aluka cilma naafican cilmi naafica wax cilmiga naafica ahi hortuu cilmigu waa kitaabka iyo sunnaha iyo wixii markaa dee aallo u ah ee u khidmaynaysa wixii laga soo dhambalay ee fiqi ah, iyo markaa culumdiisii kale ee markaa kaabaysay iyo wixii markaa aallo iyo wasiilo u noqonayay weeye cilmiga markaa horta loo jeedaa cilmiga naaficaahina waa cilmiga camalfal uu la socdo cilmiga naaficu waa kaa cilmigu waa laba cilmi cilmu fi lqalbi wa cilmu fi lisaan waa cilmi qalbiga iyo cilmi carabka cilmiga qalbiga waa kaa khashyada iyo cabsida iyo ku dhaqanka keena cilmiga carabkuna dee waa kaasun markaa ay iskhilaafsayiin wuxuu sheegayey iyo wuxuu ku dhaqmay ee berigii hore lo odhan jiray wadaadadu waxay idhahdaan cilmigayga qaadan laakiin camalkayga ha qaadan ah, cilmiga un iga qaado laakiin camalkayga waa washwasha iska ilaali waxaana la doonaya cilmiga iyo camalku inay isku waafaqsanaadaan sidaa dadku u sheegayso inay markaa dhaqankaa tahay ilahay hana waafajiyo haddii kale xuja ayuu ku noqonayaa addoonka saa daraaddeed baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waacuudu bika min cilmin laa yafc law is cilman naafican cilmi naafica buu ilahay weydiisay wa acuudu bika min cilmin laa yafc cilmi aan waxba taraynin cilmi aan waxba taraynin waa ka aanad ku dhaqmaynin aad gudbinaynin oo xujo markaa kugu noqonaya ilaahay ha badbaadiyo dadka markaasu ha waafajiyo cilmiga iyo aqoonta sheegaya waxa kale oo ku sugan yacni boorin risqi xalaal ah in la doono waayo risiqa xalaasha ducadaada lagu aqbalaya waa hadiya ambiyada iyo mursaliinta inaan xoolo iyo maal see lagu helaa un la odhanine waa risiq xalaala see lagu helaa allahuma qnini bixalaalika can xaraamika waa inuu qofka ku ducaysaa ilaahw xalaashaada xaaraanta iga kaafi waa inuu yidhaahdaa maanta walaalayaal yani badan baynu sheegnay zamanka iyo xilligaynu marayno xalaal iyo xaaraan baabkeedii waa la laabay waa la xiday quful weyn oo baa lagu dhuftay waa see loo helaa uun marka xalaal iyo xaaraan loo kala eegi maayo yacni hantidii ummaddaa la boobaya oo la xalaashanaya oo kii shaqaynayay yacni shaqadiiyo wixii loo diray say ahayd u qaban maayo kii taajirka ah ummaddiisii buu khiyaamaynaya qishigii iyo khiyaamadii iyo beliya baas buu ku wadaa kii shaqaynayay markaa shaqadiisii hagaajin maayo hantidii ummaddaa la boobaya oo layska xalaashay rishwadii iyo laaluushkii iyo wax liyaaniya wixii o dhan baa waxay inoo noqdeen magsan bay inoo noqdeen iyo wax lagu shaqaysanayo waana waxa ducada la aqbalin keenaya camalka aqbalidiisu waxa weeye dee waa qaayada uu qof waliba rajaynayo waayo camalka in laga aqbalo weeye ka muhiimka inaad sabaysa maaha dee waxaanu ku noqonayaa inuu khaalisan liweji yahay inuu markaa sunihii nebiga waafaqsanye xalaal cunud inaad tahay maxaynu suwadka ku soo maraynay wadaacatan miman xaraaman yaakulu mislulbinaa'i fowqa mawji yujcalu daacada ka soo fulaysa qof xaaraan cunayoo quudanaya daacadaasi waxay ka dhigan tahay mislulbinaa'i fawqa mawji yujcalu dhis la yeelayo mawjad soconaysa korkeed bal mawjad soconaysii webisaa u soconaya adigu sees ka dul samee ama guri ka dulis waxooyga baaldiga lagu rogee sibirka iyo xabadda dhagaxee la dhigiy xabadda jaajuurka la dhigaaba way soconaysaa sidaasay xaaraantaa la cunaya ay u gubaysaa camalkaagii wixii aad samaynaysay war ilaahay aan ka cabsano oo aynu xaaraanta iska leno xalaasha aynu ku dadaalo xalaasha wa fi lgunyati wa fi lxalaali gunyatu cala alxaraam xalaasha ayaynu ugu filan oo xaaraanta ayna filan ubadka xaaraantaa lagu korinayo guryaha dhaadheeree la gelinaya xaaraanta hoolyo ummadda ah gawaarida yacni waxa la xidhanayo way ku gubi uun maro yaroo cadna waa lagaa gelinaya godki yaraana waa lagaaga ridi kuwaad markaa ku korinaysa iyo dumarka iyo carruurtana intifaac yeelan maayaan wuxuu waliba nabigu sala allahu calay waslam u horraysiiyey allahuma ini asal cilman naafican cilmigiibuu horraysiiyey waayo cilmiga naafica ah ayaa keenaya inaad risqi xalaala raadsato oo risqi xalaasha ee ki xaaraanta aad ku kala garato cilmiga ayaa keenaya camalkaagu inuu camal wanaagsan oo la aqbalo inuu noqdo marka qof walba inuu markaa barto arrimaha markaa dee tawxiidka iyo ilaahay markaa la xidhiidha iyo cibaadadiisa inuu markaa aqoon u lahaado iyo haddii uu markaa ganacsi ku jiro inuu aqoon u lahaado ayaa laga maarmaana si dee uu badbaado baabu salaati اlistikhaarati khayrdoonka salaadaadii ayuu u baab yahay oo qofku ilaahay khayr iyo wanaag kaga doonayay qaala wuxu uhi jaabir ibnu cabdillaahi saxaabigaa weynee jaliilka jaabir ibnu cabdillaahi kaana rasul radia allahu canhu kaana rasul lahi sala اllahu alay slm wuxaa yucallimunaa midna bara alistikhاarata istikaarada iyo khayr doonka iyo khayru doonidda waa laba arrimood kooda khayr kala doonidiisa ayuu na beri jiray fi lumuuri kulliha arrimaha oo dhan arrimaha oo dhan arrimaha oo dhanna waxaa laga wadaa arrimaha adduunyada hadday guur tahay hadday socdaal tahay hadday ganacsi tahay hadday dhisma tahay istikaara waxay gashaa waxa weeye waa arrimaha mubaaxaadka wixii mustaxabahee diintu jeclaysatay ama waajibaada waa sameeyona istikaaro kaagama baahna wixii xaaraana ama karaahiyaahi ahi istikaaro kaagama baahna waa ka tag laakiin wixii mubaaxaad ah ee aada samaynayso ayaad ilaahay istikaaro ka weydiisanaysa marka kaana yucalimuna istikhaarata fi lumuuri kuliha kamaa yucalimuna si uu noo baro asuurata min alqur'aan suurad qur-aankaa siduu noo baro ee suuradda qur-aankaa sida loogu baahan yay baa tanna ugu baahantihin buu lahaa ayuu noo baray yaquulu waxaan odhan jiray idaa hama axadukum midkiin markuu ku hamiyo bilamri arin markuu ku hamiyo falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado min gayri fariida oo aan fara lahayn laba ragcadood oo aan fara lahayn ha tukado faral uun waa inaanay ahayn xataa sida imaamu nawowi sheegaya rawaatibtan la socoto salaadaha way noqon kartaa waa inaanay faral u noqonin falyarkac ragcateyn uma liyaqul ha yidhaahdo intaa kadib waa marka aada dhammayso ee aada ka salaamarsa labadii ragcadood ayaad oranaysaa allaahuma yaa low inii anugu astakhiiruka waxaan eh, khayr kaa doonayaa waxaan kaa doonayaa inaadi waafajiso arrinka kii saxiirka kale asakhiiruka adluub minka waxaan kaa doonayaa inaad waafajiso ood igu toosiso ilaa khayr اlamri arrinka kii saxiirka kale bicilmika bisababi cilmika ogaantaada aada adigu wax walba og tahay ayaan ilaahayow khayrka inaad ii doortood waafajiso aan kugu weydiisanaya wa astakdiruka ilaahayow karsiin ayaan kaa doonayaa inaad shayga khayrka aad i karsiiso ii fudaydiso biqudratika awooddaada wax walba aada awooddo sababteeda iyana ku weydiisanaya wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisanaya min fadlika alcadiim fadligaaga weyn fa innaka adigu taqdiru waad kartaa ilaahayow fadligaaga weyn ayaan ku weydiisanayaa leanna waxaa ilaahayna siinaya waa fadli iyo juud cid ilaahay wax kulihi ma jirto ilaahu fadligaaga ayaan ku weydiisanayaa alcadiimi ee weyn fa innaka adigu taqdiru waad kartaa wax walba ilaaha waad awooda walaa aqdiru anigu waxba ma karo wa taclamu wax walba waad ogta adigu ilaahayow walaa aclamu anigu waxba ma ogi wa anta adigu callaamu lguyuubi waxa maqan oo dhan ka ogaan badan baa tay ee wax ka qarsooni wax hore iyo wax dambe wax yacnii sama iyo dhul iyo meel kale ku suganoo kaa qarsooni ma jiro allaahuma ya loo bodhayo in kunta haddaaday taclamu midow haddaad bimacnaa ogto cilmiga ayay ku dareertay anna hada alamra arrinkani wayusami xaajatahu markaasuu magacaabaya guurka inaan gabadhaa guursado inaan meeshaa dego inaan safro inaan qofkaa la shuraakoobo inaan waxaa qabsado inaan meeshaa ibsado arrinkii aada doonaysa eed ku hamidayn wayusami xaajato khayrun lii hadduu ii khayr leeyahay fii diini aniga diintayda wa macaashii noloshayda iyo adduunyadayda wa caqibata amri arrinkayga cidhibtiisa iyo aakhiradiisa aw qaala ama wuxuu yidhi caajilii arrinkayga kan degdega ah hore wa ajili iyo kiisa dambe hadduu khayrii leeyahay faqdurhu lii ilaahayow ii qadar wayasirhu lii ilaahayow ii fudaydi uma baarik lii fiihi ilaahayow ii barakeed wa in kunta taclam ilaahay ilaahayow haddaad tahay midog oo aada ogtahay bay macnaa ka dhigantay cilmigaaga ay ku horeysay ana hada lamar arrinkaasi aan ilaahay ilaahayow khayrkiisa ku weydiisanayo iyo wanaaggiisa inaad waafajisaa sharun lii hadduu shari leeyahy fii diini aniga diintayda wa macaashii noloshayda wa caqibata amri arrinkayga cilibtiisa aw qaale wuxuu hi caajili arrinkayga kiisan deg degee hore waajili iyo kiisa dambe fasrifhu canii ilaahayow arrinkaa weci duu isaga ilaahayow meel iiga weeci wasrifnii canhu anna ilaahay weeci ilahuna kala weeci isagana galbeed weec anna barioo kale i weec midkaa iba ilahu dhinac u kaxee hay soo dhoweyn yu isagu yuu iga daba iman anna yaan ka daba tegin haddaad isagi isagana weeci anna i weeci ilahu laba waddana kala mari bay ka dhiganta ila haddii isagoo qura la weeciyadaadu ka daba tagto ama haddii lagaa weeciyuu kaa daba yimaado dee waa halkeedii uun yani ilaahayow iga fogeeyo isna meel kale u meel kale waqdur lii alkhayra xaysu kaana ilaahayow khayrkana ii qadar meel kasta oo uu joogaba ilaahayow khayr ii qadar oo khayrkay waafajici karsiin uma ardinii bihi ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid raalli igu raalli geli khayrkaa khayrkaa mid ku raalli ah ilaahayow iga yeel ardinii waxaad iga yeeshaa mid raalli ka ah khayrkaa oo waxaad ii qadartay baa wixii hadduu idhaafo ama wixii haddaan helo dee waa wixii khayrka lahaa ead adigu ii doortay ad ii qadartay wey ilaahayow mid raalli ku noqdo se aad ii doortay ilaahayow iga yeela mid markaa wixii aad iga duday ee aan idii doorin markaa daba socda oo ka daba calacala ama markaa u cadhooda ilaahayow ha iga yeelin ee waxaad iga yeeshaa mid markaa raalli ka ah saas ayuu odhanayaa waxaa kaloo uu sheekhu markaa inoo raaciyo wamaa nadima ma murugooda man istakhaara alkhaaliqa allaha khaaliqa qofka khayrka weydiista ee sidaa ilaahay khayrka weydiista ila waxaa khayrkiisa ay siin washaawara almakhluuqiin almu'miniin la tashada dadka makhluuqiinta ilaahay abuuree mu'miniinta isaga rumaysan ee isaga ku xidhan la la tashada wa watahabata fii amrihi arrinkiisana u kaadin iyo kafiir u sameeya waa saddex arrimood inaad allaha khaaliqa ah aada istikaaro weydiiso intaad labada u tukato ducada aada akhrido inaad dadka muuminiinta ahee wanaagsan aada la tashato tira war arrintaa igala taliya watahabata fii amri arrinkiisana ka sugnaada yacni u kaadiya ta'ani iyo markaa u kaadin iyo sugid ku sameeya kaasi ma hoogo oo taladu ma seegto faqad qaala lahu ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum kala shawr fi lamri arrinka kala shawr faidaa cazamta yacni arrimaha muhiimka ah kala shawr oo kala tasho saxaabadaada faidaa cazamta markaad arrin goosatana fatawakal cala allaahi ilaahay tala saaro marka hore la tasho dhinac walba ka eg ka fiirso marka aad laakiin arrin goosato fatawakal cala allah ilaahay tala saaro oo arrinkaasi dhinacnaba yaanu markaa kuu seegin halkan waxaynu ka qaadanaynaa oo xadiidkan markaas aynu ka fahmaynaa istikaaradu iyo ilaahay oo markaa aada khayrka arrimaha weydiisataa inay tahay arrin wanaagsan inay tahay shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaado shay cibaado ah weeye waxa ku sugan ilaahay aqoon oo dhan u qirayso ilaahay awood oo dhan u qirayso ilaahay ood casigaaga iyo tabardarradaada iyo aqoon la-aantaada iyo cidla fadhigaaga aad u qiraysood ilaahay wax walba xaggiisa aad u xawilasood u qiraysood ilaahay weydiisanayso shayga khayrkiiyo wanaagiisa inuu ku siiy waana ilaahay waa ku siinaya waxa kale oo ku sugan yacni dadka in lala tashado inay ayana muhiim tahay qofka aad la tashanaysaana qof rayile qof muumin oo rayile waa inuu yahay qof arrimaha aqoon u leh waa inuu yahay qof markaad kaadin lagu yaqaan iyo degdeg waa inaanu ahayn dadka qaar baa waa inagu kiciya un iyo inagu kala dara qof yacni rasiina oo degan waa inuu yahay qof diin iyo wanaagu saaxiiba waa inuu yahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaya nabigeenu sala allahu alay sl ummaddiisa ugu dhibrinaya wax adduun iyo aakhiraba anfacaya siduu markaa ugu tilmaamayey waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa waxa qofka ugu muhiimsani inuu yahay diintiisa bal hadda u fiirso ducada maxaa ku jiray waxa ku jiray allahuma in kaana hada lamru sharun lii fii diini allahuma in kaana hada lamru khayrun lii fii diini waayo waxa muhiimkahay ah waa diinta hadday diintu ku hagaagto oo diintaadu ay hagto wax kaa xumaanayaa ma jiro haddii ay diintu kaa xumaatana oo ay kaaga dhacdana wax alliyaaliye wax ku hagaagayaa ma jirto haddaba istikaarada noocana habeen baad samayn kartaa oo maalin baad samayn kartaa oo xilli kasta ayaad samayn kartaa markaad istikaaradaa sabayso maxaa miyaa lagula hadlayaa miyaad riyoonaysaa maxaa isay wax noqonayaan waxa weeye arrinkii waad ku soconaysaa waxa dhacaysa haddii aanu khayr ku lahayn ilaahay inuu ku nabcaysiiyo oo shaygiiba jacaylkiisa iyo wanaaggiiiyo doonidii aad doonaysa ilaahay kaa saaro ilaahay inuu markaa arrinkii kuuma fudaydinba waayo lababay isugu kaa dhici waayaanoo haddaad gabarh doonaysa ilaahay ba iskiin waafajin waayo waxba ku heshin weydaan haddaad cid sudhaakoobeysan haddaad wax liyaaliya w ilaahay baa kaa baabkiisiibaa kaa soo oodaya ma maskaxdaadaa laga saaraya ama haddaad istilaa wixii fuli baa kuuba dhaqaaqi waayaya dabeedna waxaad ogaanaysaa waxaas ilaahay waxaanu kuula ogolayn oo ilaahay aanu kuu doorin oo aan khayr kuugu jirin inuu yahay ayaad markaa ogaanaysaa ee cid kula hadlaysa iyo riyo iyo waxaad markaa arkaysaa ma jirto inaad ku celceliso laba iyo saddex iyo afar jeer aad ku celcelisana wax dhibaato ahi ee kuma sugna dee waa duco oo hadiga nebiga sala la sl ducadana in lagu celceliyo ayaa ka mid ahayd derisku halkaa inoogu joogo wallah